أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka afaraad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilaة الshaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirnay kitaabkii sifatu salaati nabiyi sala allahu alayh wasalam waxa uu sheikhu yidhi raximah llah wa kaana sala allahu alayh wasalama yusallii naxwa beyti lmaqdisi waxa uu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yusallii mid tukada ayuu ahaa naxwa beyti lmaqdisi beytulmaqdis xaggiisa ayuu tukan jiray waalkacbatu bayna yadayhi wuxuu u tukan jiray walxaal kacbadu hortiisa ay ahaatay ayuu u tukan jiray baytulmaqdis qabla an tanzila haadihi alaayatu inta aynay soo degin ka hor ayuu xagga baytulmaqdis u tukan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam haadihi tani aynay soo degin alaayatu aayadda ahaatay qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam aayaddu ilaahay sidaa yidhi qad naraa xaqiiqe e waa aragnaa taqalluba wajhika gedgedoonka wejigaagu gedgedoomaayo fi samaa'i xagga samada uu ku gedgedoomaayo oo aad marba samada jalleecayso falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha ilaahay baan ku dhaartaye kuu jeedinna oo kuu jeedinna oo waa kuu jeedinaynaa qiblatan qiblo meel loo jeesto qibladaasoo tardaaha aad raalli ka tahay oo bimacnaa jeceshahay fa walli jeedi wajhaka wejigaaga jeedi shatara almasjidi alxaraam masjidka xurmada leh xaggiisa u jeedi wejigaaga falammaa nasalat markay soo degtay aayaddani istaqbala alkacbata nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu qaabilay oo u jeestay kacbada fa baynama annaasu wakhti oo dadku biqubaa'in quba ay ku sugan yihiin ama biqubaa'a quba ay ku sugan yihiin in la sarfiyo iyo inaan la sarfin labaduba bannaan jaaza wajaaza wey fii salaati subxi salaad subaxa gudaheeda ay ku sugan yihiin quba ay ku sugan yihiin salaad subaxna ay ku jiraan id jaa'ahum aatin waxa u yimi mid u yimaada faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rasuulkii ilaahay qad unzila calayhi leylata qur'aanun waxaa markaa lagu soo dejiyey xalay waxaa lagu soo dejiyey qur'aan alleyla habeenka la joogo ayaynu inagu u naqaanaa laakiin haddii waagu beriyo waxaynu inagu u naqaanaa xalay laakiin albaarixa oo ay wadaaddadu ku tarjumaan xalay inay la macno tahay farqa u dhexeeya siday carabtu u yaqaaniin iyo sidaynu innagu u naqaano albaarixa gelin dambe marka la gaadho maalinimada ayay albaarixa ku itlaaqaan markay habeenka lasoo dhaafay ay ka warramayaan laakiin gelin hore oo dhan alleylata yidhaahdaan alleylata ayay yidhahdaan ee albaarixa kuma isticmaalaan albaarixa waxay ku isticmaalaan marka maalintii gelin dambeed la gaadho ayaa habeenkii lasoo dhaafay baarixay ku magacaabaan haddii kale waxa weeye alleylata uunbay cabbiraan calaa kulli xaal inagu waxaynu naqaanaa xalay qad unzila calayhi waxaa nebiga sala allahu alayh wasalam korkiisa lagu soo dejiyey alleylata xalay waxaa lagu soo dejiyey qur'aanun qur'aan baa lagu soo dejiyey waqad umira waxaa nebiga sala allahu alayh wasalam la amray oo la faray an yastaqbila alkacba inuu qaabilo u jeesto kacbada alaa fastaqbiluuha alaa waa xarfu tanbiih waa baraarujin eray faa'iidaynaya faistaqbiluuhaa qaabila kacbadoo xagga kacbada u jeesta wa kaanat wujuuhuhum ila ashaami waxaynay ahayd wejiyadoodu qaar u jeeda xagga shaam fastadaaruu way wareegeen oo way kala jeesteen wastadaara imaamuhum imaamkooduna waa wareegay weliba imaamkiina waa hormaray yacni xaggii qibladana waa u jeestay xata istaqbala bihim alqibla ilaa uu la qaabilay qibladii xadiiskana bukhaari iyo muslim iyo imaam axmed iyo baa soo wariyey marka xadiidkani waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam markii hore markuu maka ku sugnaa inuu u tukan jiray xagga baytulmaqdis walkacbatu bayna yadayhi waxay faa'iidaynaysaa markuu maka joogay labada waa isku beegi jiray oo baytulmaqdis buu u jeesan jiray kacbadana xagga kale intuu ka maro ayaa labadu iyagoo sidaa isugu beegan kacbada iyo masjidka masjidul aqsa buu nebigu sala allahu alayh wasalam u tukan jiray iyo saxaabaduba marka labada oo isku beegan bay u wada tukan jireen markay laakiin maka ka tageen oo ka hijroodeen labadii jeho waxay noqotay mid aan iswaafaqayn markaasna waxay ku baaqi noqdeen inay baytulmaqdis u tukadaan xadiidkani waa laga dareemayaa laakiin axaadiis kaleo kusii sariixoo kusii cad baa jirta oo xadiiskan laftiisa waxaa looga fahmayaa markan aayaddu soo degayso qad naraa taqalluba wajhika fi samaa waxay ku soo degtay madiina xadiiskuna waxaa ku tusinayaa markaa inay baytulmaqdis u tukan jireen marka waalkacbatu bayna yadayhi riwaayada sheegaysaa waxay ku gaar tahay cahdu maka tii waxa weeye markii dambe waxaa looga gudbay masalada kale waana ziyaado riwaayaadka qaarkood ay ku kordhiyeen waalkacbatu bayna yaday ee xadiidka asalkiisa markaa kama mid aha saas aaweed buu sheikhu qawseyn u geliyey axaadiis kale waxay sariix ku too ku caddahay markuu nebigu sala allahu alayh wasalam madiine tegey inuu u tukan jiray baytulmaqdis xadiidkanna waynu sheegnay in laga dareemaayo markaa nebiga iyo saxaabadiisu lix iyo toban bilood ama toddoba iyo toban bilood ayay u tukanayeen baytulmaqdis oo keliya oo bimacnaa kacbadii iyo baytulmaqdis oo isku beegan intay u tukanayeen taa waa ka badnayd waa wakhtigii maka laakiin madiine markay tageen muddo lix iyo toban bilooda ama toddobiyo toban bilooda ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu u tukan jirtay baytulmaqdis nebiguna wuxuu jeclaa in kacbada oo qibladii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil in loo jeediyo ayuu jeclaa oo qiblo looga dhigo saas aawadeed marba cirka ayuu jalleecayay isagoo jiraalinaya in waxyi ku soo dego odhanaya kacbada u jeeso markii dambe aayaddani ku soo degtay oo ilaahay amray nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo muslimiintuba inay u jeestaan kacbada qoladan reer quba iyagoo salaaddii ku jira ayaa saxaabi baa u dhawaaqay oo u sheegay qibladii in la beddelay oo kacbada laga dhigay salaaday ku jireen xadiidkani waxa uu sheegayaa salaad subax inay ahayd xadiid kalena waxaa ku soo aroortay salaaday ku jireen inay ahayd salaad casar almuhim salaaddii iyagoo ku jira ayuu u dhawaaqay ninkaas saxaabigii dabeedna uu yidhi qibladii waa la gediyey oo waa la qallibay oo waxaa loo bedelay kacbada ee kacbada qaabila saxaabadii masjidu qubaa ku tukanaysay salaadda dhexdeedii bay intii dambe u tukadeen xaggii kacbada oo wejiyadoodu intay jeediyeen bay u jeesteen xaggii kacbada imaamkiina waa hormaray oo xagga hore ayuu markaa tegey kacbadiina sidaasuu ku qaabilay dadkiina waa la qaabileen marka salaadda aakhirkeedii waxaa lagu bineeyey awalkeedii taasna waxay culammadu ka qaataan axkaamta sharcigu nisbada mukallafka waxay u sugnaataa markay soo gaadho waa mas'ale ay culammadu marka hore isweydiiyaan oo ku saabsan alaxkaamu asharciya binisbati lilmukallaf ma waxay ku sugnaataa bilwuruud mise bilbuluuq gaadhitaanka ay soo gaadho ruuxa mukallafkaa labada yamay ku sugnaataa saddex qowl bay culammada usuuliyiintu ka leeyihiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay ku sugnaataa nisbada mukallafka waxay u sugnaataa soo degitaanka ay soo degto ama ay soo aroorto waa qowl qowl labaad wuxuu yidhi waxay ku mukallafka markay soo gaadhay isaga nisbadiisa u inta ka horraysa mukallaf kuma aha qowl saddexaad wuxuu kala farqinayaa hadduu xukunku yahay xukun cusub oo aanu xukun hore nasakhaynay xukun ibtidaa'iya uu yahay mukallafka nisbadiisa wuxuu ugu sugnaadaa arooritaanka uu soo arooray soo dego keliya ugu sugnaadaa laakiin xukunku hadduu yahay xukun naasikha oo xukun hore oo sharciya nasakhaaya nisbada mukallafka wuxuu ugu sugnaadaa inuu soo gaadho waayo ruuxani xukun hore oo sharciyuu haystay xukunkaa sharciga ana waa istisxaabayaa ilaa wax khilaafsani soo gaadhayaan saddexdaa qowl baa masalada ku sugan saddexda qowl waxaa ugu arjaxsan ama ugu qawisan qowlka odhanaya xukunka sharciga ahi ama ha ahaado mid ibtidaa ah oo cusub ama ha ahaado mid xukun sharciga rafcinayo nasakhaya kuu doonaba ha noqdee mar layba nisbada mukallafka wuxuu ugu sugnaadaa oo ruuxii mukallaf ku noqonaya markuu isaga soo gaadho keliya ee haba soo arooray haddaanu isaga soo gaadhin mukallaf kuma aha waajib inuu ka tegayna lama ictibaarinayo masalada caynkaasa ayaa raajixa ahlu cilmi badanna waa siday doorteen adilana waa leedahay adiladay leedahayna waxaa ka mid a daliilkan waayo haddaynu idhaahno qiblada bedelidda la bedelay dadka mukallafiinta ee markaa joogay waxay ugu sugnaanaysay soo degitaanka qiblo beddelku uu soo degay oo aayaddu inay soo degtay ugu sugnaanaysay haddii la yidhaahdo waxay noqon lahayd meel aan qiblo ahayn inay u tukadeen salaaddooduna inaynay asixin baa ka dhalanaysa laakiin salaaddoodii waxaa la ictibaariyey inay asaxday waayo saxaabadu ijtihaadkoodii waxay kula yimaadeen inaynay salaaddii ka bixin oo aynay odhan salaadan yada qible umaynaan tukan ee aan ka baxno oo aan mid cusub markaa yada hadda xidhanno taa may odhan ee wixii balaaqaa ka horreeyey xukunkaasi soo gaadhayey sideedii bay u daayeen wixii dambuun bay istidraakeen oo ay markaa dooneen qibladu markaa halkay tahay inay hadda u tukadaan wakhtigii nebigaana arrinkaasi dhacay nebiguna sala allahu calayhi wasalam kuma inkirinoo ma odhan qalad baad samayseen waxaa laga qaadanayaa wixii cahdigii nebiga sala allahu alayh wasalam dhacay oo saxaabada cid ka midi samaysay oo aan wax inkaara nebigu aanu ka odhan oo aanu ku inkirin inuu taqriiriyey oo sugay marba hadduu nebigu sidaa u taqriiriyeyna waxay noqonaysaa xujay noqonaysaa oo daliil sharciyay noqonaysaa sidaas aawadeed adilo kalena waa ka daliishadaan culammadu deliilkanna waa ka qaataan waxayna culammadu kala baxaan qiblada ruuxu haddaanu garanaynin ow dabadeedna siduu isagu qibladii u haystay uu u tukado oo dabeed meeshuu u tukaday ay qibladii noqon weydo inaanu salaaddaas soo celinayna waa laga qaataa alqiyaamu wuxuu kaloo sheikhu baabaystay raximahullah istaagga salaadda laysu taago ama salaadda la kaco oo arkaanta salaadday ka mid tahay qiyaamka la istaagayo wa kaana sala allahu alayh wasalama wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqifu fiihaa mid istaaga buu ahaa salaadda gudaheeda qaa'iman xaaluu markaa istaagaayo ayuu istaagi jiray fi lfardi faralka gudihiisa iyo watatawuci sunnaha gudihiisa mid walba nebigu sala allahu alayh wasalam waa istaagi jiray iitimaaran biqowlihi tacaala wuxuu isu taagi jiray nebigu sala allahu alayh wasalam qaadasho uu amarka qaadanayo daraaddeed ama xaal uu amar qaadanayuu istaagi jiray biqowlihi tacaala uu ku amar qaadanayo oo uu amarkii fulinayo ku sugnaa hadalku allah yidhi wa quumuu lillaahi qaanitiin wa quumuu istaaga lilaahi ay liajli illaah ilaahay dartii isu taaga qaanitiina xaala aamusantihiin istaaga ama qaanitiina xaalaa khushuucaysaan istaaga nabigu sala allahu alayh wasalam faral iyo sunnaba waxa uu ku tukan jiray taagni buu ku tukan jiray taagni ayuu ku tukan jiray fadhina kuma tukan jirin nebigu sala allahu alayh wasalam cudurdaar inuu markaa ku samaynaayo mooyaane faralkana sidiisaba ruuxu isagoo kari karaayo inuu istaago cudurdaar la'aan inuu iska fadhiistaa uma bannaana laakiin sunnaha waxa u bannaan ruuxu inuu fadhi ku tukado waa u bannaan tahay sunnaha walow cudurdaarba yaanu jirin wa lilaahi qaanitiin qaanitiin waxay ku fasireen culamo badan saakitiin idinkoo aamusan aayaddan intaynay soo degin saxaabadu waxay yidhaahdeen waxaannu ahayn qaar salaadda gudaheeda ku hadla ayaannu ahayn oo ninku intuu u yimaado ninka tukanaya ayuu wuxuu yidhahdaa imisaa hadhay markaasuu uga jawaabi jiray markaasuu odhan jiray imisaa la tukaday markaasuu uga jawaabi jiray ilaa ay ka soo degtay wa quumuu lilaahi qaanitiin aayaddaasi markay soo degtay fa umirnaa bisukuuti wa nuhiynaa can ilkalaami waata zayd ibnu arqam uu yidhi waxaa nala faray inaannu aamusno waxaana nalaga reebay inaannu salaaddii ku hadalno waa naloo diiday oo waa nalaga reebay markaa salaadda gudaheeda laguma hadli karo hadal markaa dad lala hadlaayo lalama hadli karo ina hadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas sida xadiidka kale ee saxiix muslim ku suganba uu nebigu sala allahu alayh wasalam ku yidhi min xadiisi mucaawiyat ibni xakam salaadan kuma bannaano kuma habboona shay la hadalka dadka lala hadlayo ka mida in lagula yimaadaa miday ku bannaantahay maaha ee waa tasbiix iyo takbiir subxaana allah ama subxaana rabbiya alcadiim ama subxaana rabbiya alaclaa iyo takbiir allahu akbar iyo qur'aan la akhrinaayo wey saas aawadeed salaadda gudaheeda laguma hadli karo cidla lama hadli karo wa amaa fi safari sheikhu wuxuu yidhi safarka gudihiisa miyaa fa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yusallii mid calaa raaxilatihi daabaddiisa korkeeduu ku tukan jiray annaafilata sunnaha ayuu ku tukan jiray daabadda korkeeda waana soo aragnay axaadiista sheegaysa in nebigu sala allahu alayh wasalam daabadda korkeeda ku tukan jiray wa sanna waa jideeyey liummatihi nebigu sala allahu alayh wasalam ummaddiisa wuxuu u jideeyey an yusalluu inay tukadaan fi lkhawfi shadiidi cabsida daran calaa aqdaamihim xaalay addimadooda ku kor sugan yihiin inay tukadaan ayuu u sharciyeeyo u jideeyey aw rukbaanan ama xaalay rakuubba saaran yihiin oo wax fuushan yihiin inay tukadaan ayuu markaa u sharciyeeyey nebigu sala allahu aleyh wasalam kamaa taqadama sida markaa dikrigeeda iyo xuskeeduba uu soo hormaray wadalika qowluhu tacaala xukunka sidaa sheegayaana waa hadalku allah yidhi xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwustaa uu ilaahay yidhi xaafiduu ilaaliya cala asalawaati salaadaha ilaaliya waasalaati alwustaa salaadda yacni markaa dhexe ama salaadda fadliga badanna ilaaliya waa salaada casare wa quumuu istaaga lilaahi ay liajli illaah ilaahay dartii isu taaga qaanitiina xaala aamusaysaan ilaahay isu taaga ilaahay dartii isu taaga fain khiftum haddaa baqataan farijaalan ay fasalluu waxaad tukataan rijaalan xaal aad luga ku soconaysaan aw rukbaanan ama xaalaa markaa wax fuushantiinba tukada fa idaa amintum markaa aamin noqotaan oo nabadgelyo heshaan faadkuru allaha xusa ilaahay kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun xusa ilaahay xusid la mida ah, barista uu ilaahay idin idin baray maa lam takunuu taclamuun waxaydaan ahayn qaar garanaya barista uu ilaahay idin baray xusid la mida ah xusa bimacnaa sida uu ilaahay idin baray yacni markaa sharciga iyo dikriga rabbi u xusa ilaahay wuxuu ina amray salaadaha shantaa in la ilaaliyo siba si gaara in loo sii ilaaliyo salaada salaatulwustaha culammadu waa isku khilaafaan salaatulwustaha tacyiinkeeda salaatulwusta waa tee ma duhrba ma casarba ma subaxba yacni khilaaf baa ku jira laakiin qowlka raajixa waxau yahay ee qawiga ahi inay salaadda casar tahay xadiid baana caddaynaya saxiixa in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam shaqaluuna can asalaati alwusta salaati alcasri ملأ الله أجوافهم أو قبورهم نارا maalintii haswatulaxzaab khandaqii oo godkii ay qodayeen nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadu ay ku mashquuleen waxay ilaaween salaaddii casar markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxau yidhi waxay naga mashquuliyeen oo bimacnaa noogu sabab noqdeen inaannu ilowno salaatii wusta la odhan jiray salaaddii casar nebigaa sidaa ku sii caddeeyey shaqaluuna can salaati lwusta salaati alcasri salaatulwustihii oo salaaddii casar ah bay naga mashquuliyeen ilaahay ha ka buuxiyo guryahooda ama qabriyadoodiiyo xabaalahooda naar ha ka buuxiye sidaasuu nebigu ku habaaray sala allahu alayh wasalam waxaanu habaarayaa gaaladii marka xadiidkaasi waxa uu caddaynayaa saxiix ahi salaatul wusta inay tahay salaada casar mar haddii xadiidka nebigu sidaa caddeeyey saxiixa ahina qowlkii kale khilaafsan waa in laga tagaa ida ja'a alaaharu batala annadar fa fain khiftum rijaalan aw rukbaana waxaa loo jeedaa cabsida daran markaa baqataan cabsi aad u daran oo cadowga aa ah ka baqaysaan waxaad tukataan idinkoo cagaha ku soconaya iyo idinkoo rakuubada saaran waa marka lagu jiro cabsi daran ay jirto oo cadowgii la isdhex galay ama la is-eryanayo haddii xaaladda caynkaasa salaaddu idin qabsato salaadda sidiinnaa ku tukada idinkoo ordaya oo wax eryanaya iyo idinkoo rakuubba fuushan oo rakuubbadaa fuushantihiin caydhinaya yacni sidiinnaa ku tukada sidiinnaa ku tukada fataquu llaha ma istatactum bay soo guda gelaysa haddii laakiin dhulka lagu tukan karayo cabsidu aynay ahayn taa aadka u daran ee cadowgii la isbaacsanayo aynay ahayn waay tahay cabsi inay jirto laakiin markaa la tukan karo oo dhulka lagu tukan karo ama la ysku jamacsan karo markaa waxa weeye salaatulkhawfa sida loo tukanayo aayatu nisaa baa sheegtay oo tartiibta markaa loo tukanayo aayaddaasaa ka warrantay axaadiistuna waa caddaysa fa idaa amintum fadkuru llaha kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun hadday cabsidaasi idinka tagto waa nabadgelye heshaan yacni ilaahay xusa xuska ilaahay la xusayana waxaa soo gelayaa salaaddu siday ahaan jirtay ee asaalatan loo sharciyeeyey in loo tukado wa sallaa sala allahu alayhi wasalama waa tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam fii maradi mawtih yacnii geeridiisa xanuunkeedii gudihiisa waxa uu nebigu tukaday jaalisan xaaluu fadhiya ayuu tukaday xanuunkii uu u dhintay markuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku dhex sugnaa wuxuu tukaday isagoo fadhiya ayuu tukaday xadiidkana tirmidi baa soo wariyey ee imaam axmed tirmidina waa saxiixiyey sheekh albaanina waa saxiixiyey wa sallaaha waa tukaday kadalika ay salaatan kadalika salaad sidaa la mida oo bimacnaa uu fadhiyuu tukaday maratan ukhraa mar kale qabla haadihi tan horteed salaadda yacnii xanuunkaa u dhintay gudihiisa uu tukanaayay isagoo fadhiya horteed isagoo fadhiya mar kalena waa u tukaday xiina shtakaa markuu nebigu sala allahu alayh wasalam cawday bimacnaa xanuunsadaa loo jeedaa wa salla annaasu ay tukadeen dadkuna waraa'ahu dabadiisa ay ku tukadeen qiyaaman xaalay taagan yihiin fa ashaara ilayhim waa u tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam an ijlisuu fadhiista ayuu u tilmaamay fa jalasuu waa fadhiisteen falama insarafa markuu ka baxay oo ka gedoomay salaadii oo ka baxay qaala wuxuu ku yidhi in kidtum aanifan ay innahu sha'niyo kidtum waxaad ku dhowaateen aanifan haddeer waxaa ku dhowaateen latafcaluuna ficla farisa waaruum inaad samaysaan faris iyo ruum ficilkoodii iyo shaqadoodii oo kale inaad samaysaan baa ku sigateen yaquumuuna calaa muluukihim faris iyo ruum way istaagaan calaa muluukihim boqorradooda korkooday istaagaan wa hum qucuudun walxaal hum iyagu boqorradu qucuudun ay fadhiyaan falaa tafcaluu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ha yeelina sidaas innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih wax kaleba maahe imaamka waxaa looga dhigay imaam liyu'tama bihi si loogu daydo daraaddeed ayaa imaam looga dhigay fa idaa rakaca markuu imaamku rukuuco farkacuu rukuuca wa idaa rafaca markuu sare u qaado madaxa oo uu ka tooso farfacuu idinkuna sare u qaado madaxa wa idaa sallaa markuu tukado imaamku jaalisan xaaluu fadhiyo uu tukado fa salluu waxaa tukataan juluusan xaalaa fadhidaan tukada ajmacuuna dhammaantiin ajmacuuna waxay akidaysaa waawga damiirka ah ayay markaa akidaysaa sidaas aawadeed baa loo rafciyo ajmacuuna loo yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam isagoo xanuunsanaya waa dhacday inuu fadhi ku tukaday hadday tahay xanuunkii uu u dhintay gudihiisa fadhi waa ku tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam iyo hadday tahay markuu faraska ka dhacay oo nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo faras fuushan ayuu faraskii ka dhacay dabeedna waxa weeye waxbaa gaadhay markaana fadhi waa ku tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam marka ruuxu hadduu xanuunsanaayo waanu istaagi karaynin istaaggii waa ka dhacayaa fadhi ayuu ku tukanayaa maxalkii la istaagi jiray wuu fadhiisanayaa fadhiga ayuu ku tukanayaa cudurdaarkaa daraaddii bayna uga dhacaysaa istaagu uga dhacaya baabka soo socda ayaanu kaga hadlayaa sheikhu salaatulmariidi jaalisan mas'alada kale xadiiskani sheegayaa waxay ku saabsan tahay imaamkii haddii cudurdaar ku yimaado oo uu salaaddii fadhi ku tukado oo xanuun oo kalaa keensaday inuu fadhi ku tukado dabeedna fadhi buu ku tukanayaa dadka ma'muumiinta imaamka ku xidhani iyagu ma taagni bay ku tukanayaan mise waa la fadhiisanayaan xadiidkani wuxuu sheegayaa haddii imaamkii xanuunsanayo oo uu fadhi ku tukado inay dadkuna fadhiistaan oo imaamkaa ku mutaabaceeyaan oo ku raacaan sidaas yada abaa xadiidku sheegayaa waana xadiis saxiixoo bukhaari iyo muslim baa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey culamada qaarkoodna xadiidkan waa qaateen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen xukunkani waa mansuukh oo waa la nasakhay oo markii horay sidaas ahayd laakiin markii dambe waxaa ka dambaysay in nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa uu tujiyey isagoo fadhiya oo iyagiina taagni ay ku tukadeen oo aanu ku inkirin marka taasina waxay ku tusinaysaa bay yidhahdeen xukunkaa hore in la nasakhay ayay ku tusinaysa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidkani waa mansuukh sheegaya waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan waa mansuukh bay yidhaahdeen oo xadiidkaa kale ayaa nasakhay ee isaguna ficilka ah waxaanay ku soo naqliyeen ahlucilmiga qaarkood ijmaac oo waxay yidhahdeen culammada ku ijmaacsan in xadiidkani mansuukh yahay laakiin saxiixu waxay tahay ijmaac masalada ku sugani ma jiro ahlucilmiguna waa isku khilaafsan yihin mas'alada saxaabadii rasuulkana sala allahu alayh wasalam waxaa qaarkood laga soo raray inay ku camal fali jireen xadiidkan oo marka imaamku cudurdaar daraaddii u fadhiisto inay iyaguna la fadhiisan jireen taasna waxay caddaynaysaa xadiidku inaanu mansuukh ahayn ama arrinka naskiga ku saabsan naskiga waxaa ka horreeya jamciga oo laba daliil hadday iscaaridaan awalan waa in la kulmiyaa waljamcu waajibun mataa maa amkana ilaa falilakhiiri naskhun buyina jamcigu waa waajib markuu suuroobo in la jamciyaa waa waajib hadduu jamcigu suuro geli waayo oo la garto siday u kala horreeyeen ka dembeeyey ayaa naasikh noqonaya ka horena mansuukh buu noqonayaa waa haddii jamci suuro geli waayo jamci maqbuula lana garto taariikhda siday u kala horreeyeen ahlucilmiga qaarkood waa jamciyeen labadan xadiis culammada jamcisana waxaa ka mid a imaam axmed ibnu xambal waxaanay ku kala xambaareen laba xaaladood oo waxay yidhaahdeen markuu imaamku bilowdo salaadda fadhi ku bilaabo waa macduur oo cudurdaar buu haystaa salaaddana marka horeba wuxuu galay isagoo fadhiya waxaa loogu camal falaya xadiidkan waidaa sallaa jaalisan fa salluu juluusan ajmacuun haddii laakiin imaamku marka hore salaadda uu galo isagoo taagan oo salaadda dhexdeeda cudurdaar ku soo darriyey oo uu kari kari waayo inuu taagnaado markaasuu dabeedna fadhiistay markaana waxaa loogu camal falayaa xadiidka kale ee ficil ahaan nebigu sala allahu alayh wasalam oo salaaddii isagu fadhiyey saxaabaduna dabadiisa ay ku tukanaysay iyagoo iyagu taagan marka labadaa xaaladood ee kala duwan baa lagu xambaaraya ahlucilmiga qaarkoodna jamci kaley jamciyeen oo waxay ku jamciyeen wa idaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan ajmacuun waxay ku xambaareen cala alistixbaab oo in lala fadhiistaa markuu imaamku fadhiyo waxay yidhaahdeen waa sunne in la istaagaana waa jaa'is jamcan bayna alxadiidayn culammada qaarkoodna dariiqaasay mareen laakiin labada jamci waxaa fiican jamciga hore ee imaam axmed uu maray ayaa awalow arjaxa marka jamci mar hadduu suurogal yahay nasakhaad in yacni la qaato la yidhaahdo waa naasikh iyo mansuukh waa mid kalad ah afcaashuna sideedaba waxay culammadu yidhaahdaan naasikh iyo mansuukh ma noqoto haaliban waayo afcaasha tacaarud kama dhexeeyo yacni marka tacaarud wax la yidhaahdo aan la jamcin karaynini afcaasha ma dhex maraan oo waa la jamcin karaayo waa la kulmin karaa afcaasha afcaasha waa la jamcin karaa oo laba xaaladood oo kala duwan baa lagu kala xambaari karaa marka sidaa lagu kala xambaarana wax markaa tanaafiyo iska hor imaanshii kama imanaayo marka sidaas aawadeed qowlka raajixahi waa in labadaa xaaladood ee kala duwan lagu kala xambaaro hadduu imaamku salaadii bilowdo isagoo fadhiyana waa in lala fadhiistaa oo fadhi lagu tukadaa hadduu taagni salaadda ku bilaabo laakiin salaadda dhexdeedii fadhigu cudurdaarku ku soo darriyey oo uu fadhiisto salaadda dhexdeediina markaana waa in taagnidii hore la istisxaabaa oo sidii lagu heshadaa wejiga istixbaabka in wejigaasi ka raajaxsan yahayna waxaa ku tusinaya dee nebigu saxaabadii waa ku inkiro wuxuu idhi in kidtum aanifan latafcaluuna ficla farisa waaruum yaquumuuna calaa wujuuhihim tashabbuh gaaladii la shabahayo inay u ekaan kartuu nebigu tilmaamay dee tashabuhuna ma bannaana sidaas aawadee alqowl arjax waa qowlkaa aynu sheegnay imaam axmed uu ku jamciyey faidaa rakaca farkacuu wa idaa rafaca farfacuu waxaa laga qaadanayaa imaamkii inaan lala beretemin lagana dheerayn imaamka waa in la daba jooga dadka qaarkood imaamka waa ka hormaraan waana khalad in imaamka laga hormaraa waciid baana ku soo arooray rukuucda ama sujuudda toositaanka laga toosaayo haddii lagala hormaro imaamka goodi ciqaab loogu goodiyayaabaa ku soo arooray marka waa laynooga digay imaamkii in muqaarano lala sameeyo lala beratamo oo ama lala sinmo oo ficilka isku mar lala sameeyana ma aha waa in laga dambeeya dambayntaasina ma aha in laga dib dibdhacaayo arkaan laga dambaynayo ee rukun kastaba markuu samaynayo oo uu la yimaadaa lala imanaya markuu rukuuco oo rukuucdii gaadho waa in la rukuucaa markuu sujuudee sujuuddii gaadho waa in la sujuudaa imaamkii oo sii socdo oo sujuuddii weli ku sii socdo aan weli sujuuddii gaadhin adigu inaad markaa soo dhaqaaqdo soo bilowdo ma aha aad soo hoobato walow haba kaa horreeye waayo axaadiista saxiixa waxaa ku soo aroortay inay saxaabadu yidhaahdeen nebiga sala allahu alayh wasalam markaanu ku daba tukanayno lam yaxni axadu mina dahrahu xataa yaqaca rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama saajida sujuudda markuu nebigu sujuudaayo axad naga midi dhabarkiisa ma soo iilin jirin oo ma nuuxsan jirin ilaa rasuulku sala allahu alayh wasalam sujuudda uu dhaco dhulka gaadho marka nebigu sujuudda u dhaco oo wejigii uu dhulka saaro markaa dabadeed bay soo bilaabi jireen inay soo hoobtaan lam yaxni axadu mina dahrahu xataa yaqaca rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam saajidan cala alard saas aawadeed waa in imaamka intuu rukniga gaadhayo waa in kii hore lagu sugnaada oo aan laga soo dhaqaaqin marka waa afar xaal mid waa musaabaqo midna waa muqaarano midna waa mutaabaco midna waa ta'ahur afartaa wajaa ka suuragala marka ma'muumka iyo imaamka laga eegaayo musaabaqadii laga dheeraynayay lama ogola waa mamnuuc waa midaan bannaanayn muqaaranada lafteedana lama ogola oo in isla mar iyo ma'muumku wada sameeyaan iyadana lama ogola waa isku mar rukuucaan oo isku mar ka toosaan in laga dambeeyo imaamkii laga hadhana oo laga dib dhacana lama ogola waxay culamo badani yidhaahdaan haddii laba rukni laga ta'akhuro oo imaamku rukunkii saddexaad galo laba rukni laga dambeeyo salaaddii waa buraysaa waxaa la rabaa waxa weeye waa mutaabaca imaamkii in la daba joogo oo ruknigu sameeyaba lala sameeyo salaatu lmariidi jaalisa halkana shiikhu wuxuu kaga hadlayaa raximahullah ruuxa buka ama xanuunsanaya salaadda uu tukanaayo xaaluu fadhiyo uu tukanaayo ayuu halkan kaga hadlayaa oo adilada ku soo aroortay ku soo aroorinaya wa qaala cimraan ibnu xusaynin saxaabiga cimraan ibnu xusayn la yidhaahdaa wuxuu yidhi radia allahu canh kaanat bii bawaasiiru waxaa igu sugnaa buu yidhi xanuunka bawaasiirta la yidhaahdaa igu sugnaa buu cimraan yidhi saxaabigaasi fasa'altu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waxaan weydiiyey buuhi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalama ayaan su'aalay yacni sidaan u tukanayaan weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi salli qaa'iman tuko xaalaad taagan tahay fain lam tastatic faqaacidan haddaad kari kari weydo inaad taagni ku tukato faqaacidan ay fasalli qaacidan waxaad tukataa xaalaad fadhido fain lam tastatic haddaanad kari karin inaad fadhi ku tukatana فعلى جنب ay fasalli calaa janbin tuko xaal aad dhinaca ku sugan tahay tuko aad dhinac u jiifto xadiiskana bukhaari iyo kayrkii baa soo wariyey waana xadiis saxiixa marka xadiiskani waxa uu tilmaamayaa ruuxii markuu kari kari waayo inuu taagni ku tukado inuu fadhiga ku tukanayo hadduu fadhiga awoodi kari waayona inuu dhinac u jiifsanayo ku tukanayo fadhiga siduu u fadhiistaba waa ugu ansaxaysaa laakiin waxa afdala inuu tarabuc u fadhiisto sida xadiiska inoo iman dooneen nasaa'iya soo wariyeen uu sheegaayo kaana yajlisu mutarabbica nebigu markuu fadhi ku tukanayo tarabuc buu u fadhiisan jiray tarabbucu waxa weeye waa in lugaha la ysdhaafsado oo yacni barida dhulka la dhigo dabeedna markaa addinka midig addinka bidix markaa la kor saaro labada dhudhun saa la ysu saaro oo labada addin saa la ysu hoosgeliyo marka sidaasaa afdala laakiin maadaama amarka nebigu aanu ku qaydin ficilka in qucuudka sidaa loo fadhiiso ee ficil ahaanun u sameeyey waxaa laga qaadanayaa in tarabucaasi yahay afdal oo sunno yahay laakiin siduu u fadhiistaba inay ugu asaxayso hadduu fadhiga kari kari waayona dhinac buu u jiibsanayaa waxaana fiican dhinaca midig marka hore inuu u jiibsado dhinaca midig sida meydka loo dhigo xabaasha ila qibladaa loo jeediyaaye sidaasoo kalea ruuxu markuu jiif ku tukanaayo u jiifsanaya hadduu kari karo waa in geesta midig loo dhigo oo jirkiisa inta soo jeedo oo dhami xagga qiblada ay u jeedo waa sida xabaasha loo dhigo saasuu u jiifsanayaa sidaasaan u tukanaya hadduu dhinacaa midig kari kari waayo dhinaca bidix buu u jiifsanayaa hadduu dhinaca bidixna kari kari waayo jirjir buu u jiifsanayaa oo lugaha ayuu xagga qiblada u jeedinayaa madaxana geesta kale ayuu ku beegnaanayaa si marka uu madaxa sidaa usoo yaro tilmaamo wejigiisu qiblada u qaabilo jirjirkaana waxaa laga hormarinayaa dhinacyada dhinaca midig baana horeeya waxaa loo hormarinayaa xadiisku facalaa janbin fain lam tastatic fa calaa jambin ee idijaac ma odhanoo qadaadka ama jirjirka ha loo jiifsado ma odhan taa waxaa laga qaadanayaa dhinaca in loo jiifsadaa inay ka horayso haddii la kari karaayo in markaa qadaadka ama jirjirka loo jiibsado hadduu ruuxii kari kari waayo inuu dhinacii u jiibsado marka waxa weeye jirjirka ayuu u jiibsanayaa luguhu waa inay xagga qiblada xigaan madaxuna geesta kale waa inuu yahay dabad marka uu tilmaamayo ou sidaa madaxa sare usoo yaro qaado wejigiisii qibladii wuu qaabilaya ila rukuucdii iyo sujuuddii wuu tilmaamayaayo madaxa intuu dhaqaajin kara u soo qaadaya wa qaala wuxu uhi cimraan ibnu xusayn aydan noqoshaynu ku noqonno cimraane sa'altuhu waxaan weydiiyey nebiga sala allahu alayh wasalam can salaati arajuli ninkuu salaaduu tukanaya ayaan weydiiyey wa huwa qaacidun walxaal huwa qaacidun uu fadhiyo uu tukanaayo baa nebiga su'aalay buu yidhi sala allahu alayh wasalam fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam man sallaa qaa'iman fa huwa afdalu ku kastoo tukada qaa'iman xaaluu taagan yahay tukada fa huwa kaa taagnida ku tukanaya afdalu yacnii isaga ayaa markaa fadli badan oo ka fadli badan ka fadhiga ku tukanaya waman sallaa ku kastoo tukada qaacidan xaaluu fadhiyo tukada falahu kaas bay u sugnaatay fadhiga ku tukanaya nisfu ajri alqaa'imi ka taagan ajarkiisa nuskii bimacnaa ruuxa taagni ku tukadaa ajarka uu helayo nuskiibuu isagu yeelanayaa ka fadhiga ku tukada waman sallaa ku kastoo tukada naa'iman xaaluu hurdo waxaa loo jeedaa uu jiifaa loo jeedaa siday riwaayada kaleba caddaynayso wa fii riwaayatin muddajican ku kastoo tukada muddajican xaaluu jiifo tukada falahu isaguu u sugnaaday nisfa ajri alqaacidi ka fadhiyo ajarkiisa nuski oo ruuxa fadhiga ku tukada ajarka la siinaayo nuskii buu yeelanayaa xadiiskaasina waxa weeye waa saxiix waa xadiis saabita weeye waalmuraadu bihi ka looga jeedaana almariidu waa ka buka faqad qaala anasun xaqiiqee wuxuu yidhi anas bnu malik radia allahu canh kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waa soo baxay nebigu sala allahu alayh wasalam calaa naasin dad buu ku soo baxay wa hum yusalluuna qucuudan walxaal hum iyagu yusalluuna ay tukanayaan qucuudan xaalay fadhiyaan ay tukanayaan min maradin xanuun daraaddii ay la fadhiyaan faqaala wuxuu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam ina صلاة alqaacidi cala nisfi min salaati alqaa'imi ina salaata alqaacidi ka fadhiyo salaadiisu cala nisfi kala barh bay ku sugan tahay min salaati alqaa'imi ka taagan salaadiisa nuskeed bay ku sugan tahay xadiiskana imaam axmed ayaa soo wariyey sheekh albaanina wuxu uhi waa saxiix xadiiskani waxa uu tilmaamayaa salaadda fadhiga lagu tukado iyo salaadda taagnida lagu tukado inay fadli badan tahay ta taagnida lagu tukado ta fadhiga lagu tukadaana inay nus ku dhacayso oo ka taagnida ku tukaday nuskeed inay noqonayso salaadda fadhiga lagu tukadaa haddaba ma waxay ku saabsan tahay ruuxaan cudurdaar lahayn oo salaad sunno ah fadhi iskaga tukanaya mise waxay ku saabsan tahay ruux macduur ah oo mariid ah oo buka oo isagu aan kici karaynin salaadda uu isagu tukanaayo ee uu fadhiga ku tukanaayo taagnidiina awoodi kari waaye masalada caynkaasa waxaa ku jira khilaaf ay culammadu nowcan maa isku khilaafsan yihiin waxaase arjaxa in sha allah in looga jeedo ruux markaa xanuunsanaya salaadda uu tukanayo fadhi ku tukanayo oo salaad sunnaha inuu fadhi ku tukado uuse iskalifi karaayo taagni ku tukan karayo oo istidaacadii aynay wada maqnayn nooc maradoo cudriyana jiro in kaa looga jeedo ruuxii saxiixa caafimaadka qabay ee aan isagu xanuunsanayn in lagu xambaaro waxaa diidaysa riwaayadan kale uu sheekhu keenay oo kharaja rasuul lahi salى اllahu عalيه waslm calى naasin wahum yusaluuna qucuuda min maradin faqaala ina salaata alqaacidi cala annisfi min salaati alqaa'imi waayo sababulwuruudka xadiidku ku soo arooray waa saxaabadan fadhiga ku tukanaysa xanuun daraaddiina ugu tukanaysa sababulwuruudkuna xadiidka waa soo gudagelayaa wajzim biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi cabdullaahi bnu xaaji ibraahim ashanqiiti waa ka ku odhanayo maraaqiga wejzim biidkhaali dawaati sababi waxaad jazimisaay oo qadcisaa nusuusta sababta u saaxiibkaa in sababtu soo guda gelayso qaطci oo mid maqطuuca ka dhig oo go'an aan ixtimaal kale lahayn warwi can ilimaami dannan tusibi imaam maalikna ka weri danni ka weri oo waxaad tidhaahdaa sababulwuruudku ama sababunuzuulku waa danniyu dukhuul cinda alimaam maalik waana qaطciyu dukuul cinda aljamaahiir sababta aayaddu ku soo degtay ama xadiidku ku soo arooray in aayadda ama xadiidka ay soo gudagelayso waa qaطciyu dukuul fi laaya ama fi lxadiid jamaahiirtaana saa qaba jamaahiir ulculamaa imaam maalik se waxaa laga sheegay waa danniyu dukuul siday jamaahiirtu ku tageen baa saxiixa waayo waxaa ka dhalanaysaa mas'aladii sababteeda uu nasku ku soo degay ama ku soo arooray in bayaan sharciga ay ka madhnaataa ka dhalanaysa haddii la yidhaahdo inaynay soo gudagelin baa ka suura gala taasina waa mid dhici karin saas aawadeed ina salaata alqaacidi cala annisfi min salaati alqaa'imi suuradan ay ku soo arooray xadiidku ee u sababta ahaa ilaaba ilaa waa inay ka mid tahay nisfiyada ay soo gelaysaa ina salaata alqaacidi cala nisfi min salaati alqaa'im ruuxii haddaba xanuunsanaya aan istaagi karayna inay ku xambaarnana waxaa diidaya xadiidkan laftiisa riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray saxaabadii markay sidaa maqleen way iskallifeenoo way istaageen waa mid hadday ahaayeen qaaruu qiyaamkii ka dhacay oo istitaaca asaalatanba aynay jirinna dee inay isku kallifaan waxaynay kari karayn waarid ma noqoteen waa midda labaade xadiis baa ku soo arooray in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam idaa marida alcabdu aw saafara markuu addoonku bukoodo ama safro yuktabu lahu min alajri ma kaana yacmalu saxiixan muqiiman aw kama qaala sala allahu alayh wasalam waxaa loo qoraa xagga ajarka wuxuu samayn jiray markuu caafimaadka qabay ee negaa uu samayn jiray oo kale ayaa loo qoraa ajarka xadiidkaasina waa saxiix waxaanu ku tusinayaa ajarkii oo dhammaystiran in loo qoraayo sidaas aawadeed si markaa taa iyo tanba loo kulmiyo waxaa lagu xambaarayaa ruux markaa xanuunsanayo nooc cudrigii ku sugan yahay laakiin nawcan maa istaagi karayo istidaacadii aynay meesha ka wada bixin dabaedna salaadihii sunnayaasha ahayd isagoo marka horeba ay u bannaanayd biduuni cudrin inuu ku tukado fadhi dabeedna markaa is yidhi fadhi iskaga tuko xoogaa waad yara markaa dhibaataysan tahay dabadka noocaas ahi waxa uu yeelanayaa nisful ajri ayuu yeelanayaa culamada qaar baa haddaba taa ishkaal ku soo arooriyey ishkaalka waxay ku soo arooriyeen haddii markaa la yidhaahdo waa ruux aan macduur ahayn xadiidka waxaa ku jira jiif in lagu tukado oo hadduu jiif ku tukanaayana nisfu ajri alqaacid inuu yeelanayo ruuxuna isagoo kari karaya inuu taagni ku tukado inuu sunnihii jiif iskaga tukada cidibama bannayn bay yidhaahdeen oo culammada cid bannaysayba ma jirto marka mar hadday ku jirto waman sallaa muddajican falahu nisfa ajri alqaacid waxay ku tusinaysaa inuu ruux macduura yahay oo aan kici karayn taas iyadaa waxaa culammada qaar kaga jawaabeen warka ku saabsan culammada cid bannaysay ma jirto nadar baa ku sugan oo masalada ijmaac kuma sugna oo daa'ifo yar oo salafka ka mida ayaa waxay ku tagtay inay bannaan tahay ha yaraato cidda ku tagtaye laakiin ijmaac bay baajinaysaa oo ijmaac masalada kama jiro ijmaac mas'alada kama jiro sidaas aawadeed qowlka caynkaas ah ayaa waxa weeye culammadu ku tawjiihiyeen adiladaas sheikhu wuxuu soo raray uu yidhi qaala alkhaaabiyu sheikha khaaabi la yidhaahday culammada shaaficiyada ka midi waxa uu yidhi almuraadu bixadiidi cimraana waxaa looga jeedo xadiidka cimraan almariidu almuftaridu waa ninkii bukay ee faralka tukanaayey alladii yumkinuhu kaasay u suuragal tahay an yataxaamala inuu iska oo fa yaquuma maca mashaqa u istaago dhibla jirkeeda fajucila ajru lqaacidi cala nisfi min ajri alqaa'im waxaa laga yeelay ka fadhiyo ajarkiisa inuu ka taagan ajarkiisa nuskii inuu yeelanayo targiiban lahu fi lqiyaami maca jawaasi qucuudih jeclaysiin la jeclaysiinayo inuu istaago daraaddeed baa sidaa loo yidhi iyaday u bannaan tahay inuu fadhiisto qaala alxaafidu fi lfatxi xaafid ibnu xajarna fatxiga wuxuu ku yidhi wahuwa xamlu lmutajih waa xambaaris yacni markaa suuragaloo wejira weeye waana sida ay ka muuqato sheekh albani inuu dooranayo sida hore aynu soo naqlinayna waa sida culamada qaarkood mareen marka wuxuu ka dhigayaan khataabi iyo xaafidka iyo albani sida hadda ay mareen saddexooduba inay ku saabsan tahay faralkii ruux macduurana uu yahay laakiin darar badani aanu kaga imanaynin oo cudurdaar mujawisa u haysto aanu muujib marka cudurdaarkani markaa aanu ahayn oo haddii qofkii darar baaliqi ku imanaayo oo naftiisii dhibaato badani ku imanayso oo ama waxa weeye telef ku imanaayo ama marka isagaa in dee waxa weeye eh, xubnihiisa qaarkood telef inuu ku dhaco ama uu kala jabo ama caynkan ama yacni waxyaalo badan ay ka iman karaan amaba laga yaabo hadduu isku kallifo inuu khatarba galo naftu ay ka raacdo xaalka caynkaasa uma bannaanaanayso inuu isku kallifo istaago marka xamliga culammada ay ku xambaarayaan wuxuu tahay duuna dalik waa cudurdaar mujawis ah oo bannaynaya laakiin aan muujib noqonaynin oo ruuxii nawcan maa ay u bannaan tahay inuu fadhi ku tukado laakiin uu istahbiibi karo darar baaliqoo aada u badanna aanu kaga imanayn laakiin nooc darari uu xasilayo laakiin dararku aanu ahayn mid aad iyo aada sii daran laakiin hadduu aada usii daran yahay marnaba inuu isku kallifaa mid u bannaan maha marka wejigii hore aynu markii hore sheegnay wejiga mashaayikhdani mareen waa ka duwan tahay laakiin wejiga hore ayaa markaa ka sahlan culamo badanna yani wejigaasay doorteen sharixa kitaabka sharxay maxamed baasmuul laftiisu wejiga aynu sheegnay ayuu markaa doortay oo maray culamo uga horraysayna waa jiraan waktigaa dhacay halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub